الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii buluqulmaraan khaasatan qaybihii beeca iyo buyuuca ayaan markaa maraynay wa canhu waa saxaabigii hore waa camar ibnu shucaybe qaale wuxuu yidhi nahaa rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay wuu nahyiyey oo waa diiday sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu diiday can bayci alcurbaani beeca curbaanka ayuu markaa diiday carbuunka iibkiisa rawaahu maalik baa xadiidka wariyoo qaala wuxuu yidhi balaqani waxa iga soo gaaray can camr bin shucayb bihi balaqanii ayuu markaa yidhi oo balaaq ayuu ku wariyey waa munqatic markuu xadiisku markuu nooca noqdana waa daciif wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ibtactu waan iibsaday zaydan saliid ayaan gatay buu yidhi fi suuqi suuqa ayaan markaa saliid ka iibsaday falama stawjabtuhu markaan soo waajibistay oo aan la soo wareegay oo ninkii aan ka gadanay aan ka soo waajibistoon kala soo wareegay laqiyanii waxaa ila kulmay rajulu nin fa acطaanii wuxuu iga siiyey bihi shaygii aan gatay zaydkii saliidda ahaa ribxan xasanan faa'iido fiican isla markii aan la soo wareegaa nin la kulmay ninkiibaa waxaan ku heshiino uu ii sheegay ribix iyo faa'iido badan oo fiican inuu markaa iga siinaayo fa waxaan doonay an adriba inaan dhufto calaa yaddi rajul ninka gacantiisa laba qofood markii wax kala garanaysa dadka suuqa jooga gacantu intay saa isaga qabtaan baa saa inta loo ruraxo ya saa layskugu dhuftaa macnaha xaaladda noocaasaan doonay ninka gacantiisa inaan markaa dhufto fa akhada rajul nin baa qabtay oo min khalfii gadaashayda ahaa bidiraaci dhudhunkayguu markaa qabtay nin gadaashayda joogaa saa dhudhunkaygii u qabtay faltafattu waan eegay fa huwa waaba asagoo zayd ibnu haabit markaa ah saxaabigii jaliiliga ahaa ee zayd ibnu haabit waaye faqaala wuxuu ii yidhi laa tabichu ha iibini xaysu btactahu meeshaad ku iibsatay meeshii aad ka gadatay ha ku gedin xataa intii taxuusahu aad isugu geyso ilaa raxlika dukaankaaga raxligaaga iyo meeshaad degantahay ama aad ugu talagashay inaad wax ku iibiso ilaa aad u urso oo aad ku gurto ha ku gedin meeshii aad markaa ku gadatay xataa intii taxuusahu aad isugu geysood ku gurto ilaa raxlika raxladaada dukaankaaga iyo goobtii aad ugu tala gashay waayo fa inna rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam naha wuu diiday an tubaaca in la iibiyo assilcu badeecada xaysu tuqtaacu meeshii markaa lagu gatay markii hore dacaan baanu soo marnay laakiin badeecad ayuu markaa tilmaamay xataa yaxuusaha ilaa qofka uu kaga ururiyu kaga geeyu ku kulmiyo attujaaru tujaarta ilaa rixaalihim meelahoodii ilaa raxaalahoodii tukaamadoodii meheradooda ay kaga ururiyaanay ku geeyaan inuu qofku markaa gado shaygu waxaan qaadmayn hadduu yahay waa mawduuc kale laakiin inta badan waxaa la tilmaamayaa inay wanaagsan tahay qofkiinuu meesha markaa ka guuriyo rawaahu axmed baa xadiidkaa wariyey وأbu daawuudna wuu wariyey wاllafdu lahu abu daawud baa iska leh wasaxa bni xibbaan iyo wاlxaakimna xadiidku way saxiix yeeleen horaan u soo tilmaannay qayb noocan oo kale ah saa darteed aa tii hore bacdamay طacam tilmaantay middaa silacday markaa tilmaantayo waa badeecada guud ahaan wa canhu weli waa saxaabigii hore wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow innii anigu innii anigu abiicu waan iibiyaa bialibila geel ayaan bilbaqiic ku gadaa fa abiicu waxaan ku gadaa bidanaaniiri dananiir wa aakhudu addaraahim daraahimna waan qaataa wa abiicu waxaan ku iibiyaa mararna addaraahima wa aakhudu addanaaniirna markaa waa qaataa beddelkeeda aakhudu haada midkaan ayaan qaadaa min haadihi taa wa ucطii waan ku bixiyaa haadihi tanna min haada midani faqaala rasuulu اllahi sal اllahu calayhi wasalam nebigu wuxuu hi laa ba'sa baas kuma sugna an ta'khudahaa inaad ku qaadato bisicri yowmiha qiimaha maalintaa uu joogo lacagta inaad ku qaadato dhib kuma sugna maa lam yatafaraqa intaynaan kala tegin oo wabaynakuma shay baynkiinan uu shay yahay intii wax aad kala qaadanaysaan beynkiina uu yuhu wax kala dhiman yahay oo aadana kala tegin sixirka maalintaana aad ku qaadanayso dhib markaa kuma sugna oo ninkaa saxaabiga wuxuu leeyay rasuulka allow geel baan iibiyaa marka gobol ka mida waa suuragal inuu ku bixiyo danaaniir dayn ah kadibna uu ku qaato ayadoo dirham ah marna inuu dirham ku bixiyo danaaniirna uu markaa qaato saasuu markaa yidhi yaa rasuula allahi innii anigu abiicu alibila geelaan iibiyaa bilbaqiic fa eh, abiicu biddanaaniiri danaaniir baan ku iibiyaa wa aakhudu addaraahima daraahimna waan ku qaataa oo meeshii danaaniirta uu ku bixiyuu sugaayay ya suuragal ah dirham inuu qaato marna wa abiicu biddaraahima wa aakhudu addanaaniira danaaniirnaan markaa ku qaato aakhudu waan qaataa buu yidhi haadaa midkani min haadihi markaan aniga bixinayana wa ucطii haadihi min haada tanna taas baa laga yaabaa inaan ku bixiye ka waran faqaala rasuulu ullaahi wuxuu yidhi sal اllahu calayhi wasalam laa ba'sa baas iyo dhib kuma sugnaa an ta'khudahaa inaad ku qaadato bisicri yowmiha sixirka maalintaa waa qiimaha maalintaa inaad ku qaadato ay kala marayaan dhib kuma sugna maa lam yatafaraqaa laakiin oo wabaynakumaa shay intaydan kala tegin ayadoo beenkiinnu shay uu yahay oo weli aan la kala dhammaanin dhibaato markaa kuma sugna oo markaa cagtii xaaladeeday markaa noqonaysaayo in markaa la kala baxo rawaahu hamsa saxahu lxaakimna wuu saxiix yeelay laakiin xadiidku intaa waa cagsigiiso markaa waa daciif wa canhu waa saxaabigii hore weli qaala wuxuu yidhi nahaa rasuulu rasuulkii alla wuu diiday sal اllahu calayh wasalam can innaj najshi buu markaa diiday waa fallisaada tafahun calayh yaa ku daraya bahasha la yidhaahdo oo weliba dadka lagu qararoo lagu qiyaano taa rasuulku waa diiday hadday xaaladu tahay xaalad suuq furan ah oo naadadu ay dhabtaho qofna qofna uusan ku qiyaanaynin xaaladda noocaasoo la leeyahay intaasaa la ii joogaa yaa wax ku daraya waa mawduuc kale laakiin mararka gobol ka ah ninka badaacada raadinaya iskale iyo ka kale wax fallisaaya ya xiriir ka dhaxeeya mararka gobol ka mid ah intaa waxaa la rabaa dadweynaha kale ee guud in markaa laroo la qiyaano baabuurkan baa la iibinaya hal milyan baa loo jooga yaa ku daraya kuwaa leeya milyan iyo laba boqol baan ka dhigay yaa ku sii dara milyan iyo saddex kan iyo afarta dhahay waa beentii inuu gato ma rabo ummaddaanu raba inuu taqaanaa qiyaanii waxyaabo kale ku sameeyo xaaladu hadday heer kaa gaarta waa mamnuuc amaa intay markaa furan tahay oo yaa ku daraayay intaasaa loo joogaa oo dadkoo dhanna ay yihiin dad siman dad wax iibsanayna ay yihiin qofkana ka kale qiimo kale uu gaara inta naadadu ay markaa socoto xaaladda noocaasi baas kuma sugna nahaa rasuuluullaahi rasuulkii alla wuu nahiyo wuxuu diiday can innaj falisaaduu markaa diiday muttafaqun calayhi وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وحود النبي iyo waa canihunayaa buu diiday ilaa an tuclama in la iclaamiyoo la og yahay maahane rawaahu hamsa ilaa ibnu maajah maahane wasaxaxahu tirmidiinu xadiidku wuu saxiix yeelo xadiidku waa xadiid saxiixa wuxuu diidayaa dhowr waxyaabo rasuulka sala allahu calayh wasalam muxaaqalada waxaa la yidhaahdaa mi waxaa la yidhaahdaa sabuulka oo weli beertiisii saaran oo wixii ugu talagalay aan ahayn asagoo weli ku dhex jira badarkii sabuurkiisiin markaa lagu iibiyo musaabanada waa u dhowdahayo waa midhaha ayada matalan canabkii oo geedka saaran zabiibkii dhulka yaalla in lagu iibiyo mukhaabaraada waxaa loola jeedaa in qofku dhul laga kireeyo la yidhaahda dhulkaa ka shaqeey wixii ka soo baxana nus iyo nus baan markaa qaadanaynaa ama haddii lacag gooni ah iyo wax macluum ah qofka looga kireeyo dhib markaa kuma sugnaa wixii ka soo baxa intaabaad ka bixinaysaa amase lacag boqol kun ah ayaan kaaga iibiye beertiina saa looga kireeyo waa mawduuc kale ayada tunayaha waxaa loola jeedaa waa istiqnaha baqaarka waxa ku jira oo dhan baan kaa iibiyey ilaa hal shay ma ahani halkaa shay muxuu noqonayaa lama yaqaano ilaa laakiin haddii uu yaha wax la tuclameeyo la cayinay oo la yidhaahdo waxa baqaarka yaal oo dhan waan kaa iibiyey ilaa daaqada dharka ah iyo baakada waxa ku jira maahane taa waa mawduuc kale laakiin istisna aan markaa la ogayn waxay yihiin iyo sida xaalkuusu yahay oo aan la tilmaamin taabeeceedin rasuulku waa diiday sala allahu calayh wasalam nahaa wuu diiday ana nebiya sala allahu calayh wasalam nahaa wuxuu reebay uu diiday diiday can ilmuxaaqanati iyo walmusaabanati waa beerta mirooyinka saaran iyo mar allaala markuu xabuub iyo badar yahay asagoo dhulka wax yaala asoo weli sabuulkiisii ku jiraa in markaa lagu iibiyo waayo say iskula noqon doonaan lama oga musaabanadana waa miraha walmukhabaratana waa mutaqaanaa dhulka qofka laga kiraynayo in looga kiray shay macluum ah oo markaa la yaqaano laakiin wixii ka soo baxa iyo waxyaaba noocaasoo kale aan markaa la dhihin iyo beeca istinaha lagu magacaabo waa meesha yeeloo dhan baan kaa iibiyey dukaankaygan kaa gaday ilaa hal walax maahane ilaa hal shay maahane shaygu muxuu noqon karaa lama yaqaano ilaa an tuclam maahane haddii laakiin la iclaamiyo oo wixii la muujiyo oo la yidhaahda shaygaa maahane inta kale waa kaa iibiyey xaaladdaa markaa wuu ansaxayaa rawahu lhamsa ilaa ibnu maaja wasaxahu tirmidina wuu saxiix yeelay wacan anasin radi allah canhu qaal anas wuxuu yidhi nahaa rasuulullah rasuulkii alla wuxuu nahiye uu diiday can ilmuxaaqalati muxaaqalada haddaannu soo marnayo waa mataqaanaa badarkii waxa saarnaa ama sabuulkiisii markaa ku jiray waalmukhaadaratina rasuulku wuu diiday beeciisa sala allahu calayh wasalam mukhaadarada ayaduna markaa waa la diidayo waa beertoo markaa cagaaran weli aan bisaylkeeda iyo jaallowgeeda iyo guduudashadeeda maruhu hadday yihiin weli aan markaa bannaanka u soo bixin weli inay aafo ku dhacdo ay suuragal tahayo weli beertu ay cagaaran tahay laakiin haddii cagaarku ay ka gudubto oo midhihii ay soo muuqdaan oo la gaaro xilli laisleeyahay way adkaadeenoo inaysan aafoobin bay u badan tahay xaaladaa mar dhib kuma jiro walmulaamasa beeca mulaamasa la yidhaahdana rasuulku wuu diiday war qofku markuu wax rabo inuu gato maruu taabanayaa maradaa taabasho uu taabto waa xilligii hore waxyaabay wax ku kala gedan jireen saa markuu u taabtaan leeyaha faqad wajaba albeec beecii wuu maabashada uu ku taabtay ayaa beecu markaa ku ansaxaya wuxuu rabo ha noqdo mana soo celinayo waalmunaabadati iyo beeca munaabadada dhahoran waan u soo marnay waa isu tuuritaanka qofku waxbuu tuurayaa kii wax gedanayay amase kii gedaayeyba wax allaala wixii xasa'a ah ama quruxa wuxuu ku dhufto tuuritaankaa buu beecii ku waajibay taana markaa rasuulku waa diiday sala allahu calayh wasalam beeca noocaas oo kale ah iyo wlmunaabadati almusaabanata musaabanadana waannu soo marnayo waa mar allaala markay midho tahay asagoo geedka saaran ayagoo dhulka yaal in markaa lagu iibiyo rawaahu lbukhaariy bukhaari baa xadiidkaa wariyo wuxuu tilmaamayaa asagana beecyaalkaasoo dhan inay yihiin beecyaalo mamnuuca dadkana waxaan looga gedin waxna lagu kala gedan karin can taws can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa talaqaw ha ka horteginoo halla kulmina alrukbaana rukbaanta safarleyda awrka intay raashinka soo saaraan baadiyaha iyo meelaha ka keenee soo socda magaalada iyo suuqana u soo socda ha ka hortegina gedisley baa lala hadlayaa walaa yabiicu yuusan beecinin xaadirun nin xaadir oo reer magaal ah libaadin nin reer baadiyuusan wax u gelin ilaan magaalka qishkii khiyaanaduu ku dheereeyaa wax isdabamariskuu aad u yaqaanaa kanna waa nin daacad ahoo inta yaray rabbi siiyuu iimaan ku qabaa dala subaga hadduu magaalada keeno wax yar hadduu kela raalli buu kuya ku qancayaa qof baa laga yaabaa waxaa yariiskaa haysta kana iibsadaa kanna dantiisii gaarye maskiinkaana dankiisii gaarye ama hawardoy suuqu saan waayo hadda waa dhooban yahay meel aan kuu dhigo daryasaa kuu yeeli doonaa lacag baa kuu koray arkaysaa reer magaal baa lagu yaqaanaa walaa yabiicu xaadirun libaadin qoltu waxaan idhi buu yidhi ninkii tawusaan ibni cabbaas baan ku idhi maa qawlu qowlkiisu muxuu yahay uu ula jeedo walaa yabiicu xaadir libaadin xaadir yuusan baadi wax u iibinin maxaa laga wadaa qaala wuxuu idhi laa yakuunu lahu simsaaran dalaal yuusan u noqon baa loola jeedaa waayo dalaal hadduu u noqdo waxyaabo badan oo dhibaata imaanaysa muttafaqun calayh wallafdu lilbukhaariy lafdigana bukhaari baa markaa iska leh horay in looga hortago bal suuqa ha yimaadaano raashinkii ha soo hoobiyaano ha ogaadaana sixirkii qiimaha waxay kala marayaan asagoo iska dhoo'an waxna aan ogayn inta laga hortago suuqiina uusan weli soo gelinin been iyo waxyaabo kale la siyaaseeyo inta xoolihii lagala wareego wax yaroo shirimaada la siiyo taasaa markaa dhici kartaa haddayse xaaladdu saa dhacdo wixii u samayn lahaa wuu imaan doonaa markuu magaalada ku soo hoobto ama suuqa uu yimaado ninkii xoolaha lahaa aawus baa wuxuu leeyahy ibni cabbaas qaala qaala rasuulu llaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi laa talaqaw hala kulmina arukbaana nimanka rugbaanta iyo dadka safarleyda ah ee raashinka suuqa iyo magaalada u soo wada walaa yabiicu yuusan iibinin xaadirun qof xaadir oo reer magaal yuusan u gelin libaadin qof baadi ahoo reer baadiye ah qultu libni cabbaas baan ku idhi maa qowluhu maxaa loola jeedaa qowlkiisa walaa yabiicu yuusan iibinin xaadirun nin xaadira libaadin maxaa laga wadaa qaala laa yakuunu lahu simsaaran buu yidhi raawiga sheega uu ku fasiraa mar walba fasiraadda ku fiican waxyaabo kaloo lagu fasira way jiraan laakiin haddiiba raawigii uu ku fasiray si simtaqaanaa yuusan ugelin xaadir baadi in loola jeedo simsaar yuusan u noqonin waa dalaale taasaa markaa loola jeedaa muttafaqun calayh walafdu lilbukhaari baa iskale can abi hurayrata radia allahu canhu qaal abuu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu dhahay sala allahu calayh wasalam laa tala'aw yaan lala kulbin oo yaan laga hortegin oo hala kulmina aljalala dadka wax soo jiidaaya waa kuwa hadda aan soo tilmaanay rugbaantii jalabku waa isku macno waa dadka raashinka u soo jiidayay u soo wada suuqyada magaalada inay markaa keenaan say markaa ugu iibiyeen xaaladdaa yaan la samayn oo yaan laga hortegin faman ruuxii faman qofkii tulaqiya lala kulmo oo fashturiya minhu laga iibsada xaggiisa fa idaa ataa hadduu yimaado sayiduhu sayidkiisii waa ninkii badeecada lahaa assuuqa suuqa hadduu yimaado waxna uu kala ogaado fahuwa bilkhiyaar buu markaa leeyahay inuu sidiisa uu isaga dhaafo oo intii uu ninkaa ka siiyey uu isaga qanco iyo inuu markaa ka soo noqsado labadaba rawah muslim baa xadiidka wariyey saa darteed baa la leeyahay halla ka hortegine war qofkaan horta ha keeno war qofkaan marka hore ha yimaado oo suuqi iyo waca soo dhex galo badeecadii sida wax loo gedaya ha ogaado mar allaala markii qiimo macquula uu garto oo wax kala ogaado indhuhu ay u kala furmaan maantaoo dhan buu wax soo kaxaynayaye markaasi tartiiba ah ha u iibsadee idinka suuqa oo aan la keenin ha kala hortegina ama haddii suuqa uu saa u soo galo markaa laga iibsada dhib ma laha ka hortagaa markaa la diidaya oo rasuulku wuxuu leeyahay laa talaqaw aljalada faman tulaqiya oo fashturiya minhu faidaa ataa sayiduhu assuuqa hadduu yimaado waa haddii inta laga hor tago laga soo iibsado wixii laga faramaroojiyo lacagtiisii wixii lagu heshiiyeyna la siiyo ayuu suuqii yimid wixii uu waday buu arkay inta uu ka bixiyeyba inaysan jooginba una dhowayn intii laga sii wax suuqa markaa yaala sayidkii hadduu suuqu yimaado khiyaar buu markaa leeyahay asaga khiyaar baa markaa usugan sugan rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa canhu wa abi hurayra qaala wuxuu yidhi nahaa rasuuluullaahi <clears throat> rasuulkii alla wuxuu diiday ama uu nahiyey sala allahu calayh wasalam an yabiica inuu wax u iibiyo xaadirun nin xaadiroo magaalo joog ah libadi nin baadi ah nin magaal ahoo nin baadiyo bannaanka ka yimid inuu markaa nin magaalo jooga wax u gado walaa tanaajashu ha isfallisinina buu dhahay nebiga sal اllahu calayh wasalam walaa yabiicu rajulu rajulku yuusan beecinin calaa bayci akhiihi walaalkii beeciisa qof walaalkaa wuxuu iibsaday ama ah uu iibiyey ha ka daba iibsanin ama ha ka daba iibinin walaa yakhtub yuusan dooni calaa khidbati akhiihi walaalkii naag uu doonay iyo naag uu ku jiro yuusan gelin ilaa inuu u fasaxo sida mtaqaana rawaada qaaray ku dareen ilaa inuu ka tago weynmo xaaladaa maahane walaa tas'al ilmar'atu naagna yaysan weyddiisanin talaaqa ukhtiha walaasheed in la furo walaaheed macnaha waxaa loo jeeda walaasheed muslimad ah walaasheed islaam ah nin uu qabo inuu soo furo litakfa'a si ay u soo gedisato ay u soo leexsato maa fii inaa'iha waxa weelkeeda markaa ku jira muttafaqun calayh walimuslim waxaa u sugnaa laa yasummi rajul ninka yuusan gorgorinin uusan ka dulgorgorinin calaa sawmi lmuslimi ama calaa sawmi akhiihi walaalkii wuxuu gorgorsaday waxaana la barayaa walaaltinimada xaqiiqdeeda maanta waa laysqiyaanaa waana laysdagraa xaaladaasaana loo tilmaamaa inaan walaalanahay nid kasta ka kale waxa dhibayna ka kale inuu ku sameeyey inay mamnuuc tahay xaaladda koobaad abu hurayre wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu nahiyey sal allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu diiday sal allahu calayh wasalam an yabiica xaadirun qof xaadir ah inuu u iibiyo wax libaadin qof barbaadiya bannaanka markaa ka yimid xataa walaalkii min ah, ummi wa abiihba ha ahaadee yuusan markaa u iibinin waa xaaladda koobaad waa tii aan soo tilmaanay ibni cabbaas uu ku fasiray yuusan dalaal markaa u noqonin dalaal yuusan u noqonin walaa tanaajashu waa meesha hadda aanu soo marno rasuulka uu diida najsh iyo fallisaada ha isfallisinina buu yidhiyo badeecada ha isku qaaliyaynina oo mar allaala marka wax la naadinaayo weliba khaasatan dadka raqbada iyo danta ka lahayn dadka la shaqeeya ninka xoolaha iskale si loo iyaga labadoodu ay ribix badan u helaan dadka kale dadweynaha ah ee xaaladdaa iyo alaabtaa inay gataan rabaanna markaa si loogu qaaliyeeyo ribix badannu markaa helo ileen hal milyan iyo shan boqol baa loo jooga haddii la yidhaahdo ninkan beentiisna ay tahay wax kayar ma sheegi kartid ilaan ninkan wax ka yar haddii uu ku iibinayo ninkan buu ka geli lahaa midhinkii shanta boqol u jooga waa inaad lix boqol ka dhigtaa ama toddoba boqol ka dhigtaa wixiina sidaa ma aha oo ma joogaan falisaad baa qofkii markaa ku dhacday teeda kale ee nebiga uu diiday waxaa ka mid ah inuu qofku walaalkii beec uu iibiyey inuu ka daba iibiyo qofaa suuqa tagay gorkaasuu macawis gorgorsaday macawistii bay ku heshiiyeen asaga iyo ninkii wax iibinayey kii wax gadanaya labada labadaba waxay ku heshiiyeen shan kun in laga siiyo intaa timid baa tiri anaa lix kaa siinaya ama shan iyo shan boqolkaa siinaya waayo walaalkaabaa iibsada ha ka daba iibinin xataa midka wax iibinaya way ku dhacdaa mararka gobolka mid ahoo inuu ninkan kula heshiiyo inuu saddex kun iyo shan boqolka siiyo yuu leeya kaale ka soo tag anaa saddex kunkaa siinaye kana saddex shan bay markaa ku heshiiyeen dadka ilaahay waa isku arsuqaa subxaana wa tacaala ilaa labadan ay kala dhammaadaan oo ayna isfasaxaan ama dukaankiisa uu ka soo baxo hana u yeeranin hana uu canin wadahadal hadduu socdana u sug qof walba wuxuu helayaa wixii rabbi u qadaray subxaana wa tacaalaye qof walba wixii rabbi u qoray ayuu helaa saa darteed buu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam walaa yabiicu rajul calaa bayci akhiihi qaybta kale rasuulku uu ka hadlay waa doonashada war gabar uu doontay ha ka daba doonanin wuu ku jiraa asagaa la hadlaya oo wadahadal u wada socdaa inaad ku duldhacdo ood qofkii meesha ka bixiso xaaladan ayaysan dhicin waa walaalkaaye adi xataa insaan lagu yeela ma jeclaan lahayn walaa yakhdub buu dhahay nebiga walaa yakhdubu yuusan khudbaysanin oo yuusan doonanin calaa khidbati aqiihi walaalkii naag ay u doonan tahay iyo naag markaa asaga uu la hadlay uu ku jiro yuusan markaa u doonanin xaaladda noocaas ah fuqahada qolaa waxay yidhaahdeen waxaa loola jeedaa waa intuusan wadahadal ku soconin laakiin wadahadal iyo gabadhii oo aan weli ittifaaq gaarin oo marba mid la hadlaysa oo rabta kii fiican inay kala baxdo xaaladaa tartan baa la yidhaahdaayo waa kii gacan furnaado saqisanaada iyo kii habeen kasta casho keenaa xaaladiisu noqonaysaa ama inta kale oo ay kor noqoto oo la rafaco oo waalid ay gaarto oo xaaladii la gebagabeeyey taasaa loo loola jeedaa qolaasaa ku tagtay waxayna deliilsanayaan xadiidkii gabadhii faadim binti khayse inta ninkeedii soo dalaaqay asagoo maqan rasuulka sal alla caleh wasalam uu yidhi umashadii gurigeeda ku cidda tirso marka kadibna u dhahay waa guri ay saxaabadeedu ay daboolaane cabdulaahi ibnumu maktuum ninka indhoolkaa ku ciddo tirso waa nin indhoolo in badan aan ku arkaynin ciddadu hadday kuu dhammaatana isoo ogaysiibuu dhahay nebiga sal allahu calayh wasalam markaa kadib bay nebiga u timid una sheegtay inay ciddadii dhammaysatay laba ninna ay soo doonteen marka labadaa nin doonashadoodu weli kor ma kicine qof kastaa gabadha go'aan fiican oo la kala gaaray ma jiro saasay markaa leeyihiin waayo haddii nebiga arrintaa mamnuuc ahaan lahayd waa diidi lahaa baa la yidhi markaasay ti labadaasaa isoo doontee kee guursadaa labadabaa guursan buu yidhi rasuulka sal alla calayh wasalam labada ninna abujahl iyo mucaawiya ibn abi sufyaan bay kala ahaayeen mucaawiya socluug waayo waxma hayse buu yidhi waa faramaran yahay yaa soo haray abu abujahmi ushaba qoorta kama dhigo waa naagatun badan yahay taasaa lagu fasiraa waxa kaloo dhici karta in la yidhaahdo wuu safar badan yahay oo mar walba hadduu safar ka yimaado baa qoorta garabkunbay u saaran tahay haddana waa sii socdaaba gunna waa safraa xagaana waa safraa marka bacdamaa saas ay tahay usaami ibnu zayd guursabuu dhahay rasuulka sal alla calayh wasalam wiil addoomaad buu ahaa bay tiri ma jeclaysanin laakiin amarka nebigan qaatay ilaahayna khayr buu iga dhigay subxaana wa tacaala marka taasi ayay leeyihiinoo khudbada la tilmaamay khadbada walaalka waa in allaale inta arrintu rafcanto korna markaa ay gaarto ama haddii gabadhu ay weli nin dooranin waalidkan aysan la tegin qof kastoo yaa lagaa badin bay noqonaysaa walaa tas'al ilmar'a naag yaysan weyddiisanin talaaqa ukhtiha walaasheed furitaankeeda maxaa loola jeedaa waxa wax dalbanaya ma aha tii hore ee waxa wax dalbada oo mtaqaana inta badan ay ku dhacaysee loola jeedo waxaa u badan inay tahay midda cusub hadda imaanaysaa mar kastood la hadasha naag maxay kuleedaha mataqaana naag maa qabtaa ha ataa dhaalaga kaa cararaysaa midda u fiicanaa laga yana dhaha gabadhaa soo fur markaad soo furto markaasaad i guursanaysaa ragga qaar baa sameeya qaarna waxay wax ku shukaastaa naagba ma qabo laba naagna wuu qabaa markaasuu leha naag ii joogta maba lahanba haddii xaaladu saa tahay oo qofku uu qawaamadii iyo raganimadiiba hadda oo aan wax la dhisin uu bilaabay aninaag ma qabo berisu wax ku dhaqayaa marka waa mashaakil aad iyo aad u weyn saa darteed raggu waxaa la rabaa inay rag noqdaan haddii xaas labaad iyo tu saddexaad iyo tu afraad la guursanaayena in kartideedii raganimadeeda la lahaado haddii kaloo beri haddii lagugu kaco maskiintii hadda gadaal laga keena la talaaqayana in layska dhaafaa fiican inta badanna minyarooyinka maseeraha baa dhahda miyaro masirta maangaabnimo waayo ayagaa ugu badan wax masayraa tii fiicnayd oo soo sabartay oo dhibkii rafaadka ninka la soo qayb qaadataa laga yaaba inay xasilan tahay maanta ay degan tahay midaan gadaal ka dimidee dangalada ahna inayba habeen iyo maalinleeda tahalma maba arki karaba taleefon bay igu caysay saanay iyeesho markaa been ah walaa tas'al ilmar'a mar ayaysan su'aalan talaaqa ukhtiha walaasheed furitaankii iyo in la furo intaa maxay ula jeedaa litag waxay ula jeedaa litakfa inay soo gedisato oo ay soo leexsato maa fii inaa'ihaa waxa weelkeeda ku jiray qof kasta carabkiisuu cunaa waxay moodaa taa hadday meesha ka baxdo shantii kunay qaadanaysa in ayada u soo noqonayso risqiga inuu go'aabo suuragal ah waayo ilaahi subxaana wa tacaala qof kastaa risqi gooni buu ugu talagalay meel kasta baa lagu soo marsiiyo gabadha haddii la furo ninkii kale oo qaata yuu risqigu ku wareegayaa kaasuu ilaah u marsiin subxaana wa tacaala marka doqonnimadu dumarkina iska daayeen aad bay markaa u fiican tahay rabbi lagu kalsoono sugnaado muttafaqun calayhi walimuslim muslim waxaa u sugnaa laa yasumi rajul ninku yuusan biicin ama egelin amausan gorgorinin calaa sawmi akhiihi kutubaha qaarkood calaa sawmi muslim bay qorayaan mtaqaana qofka muslimka walaalkii muslimka ah wuxuu markaa gorgorsaday wa can abi ayuub alansaari radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi abu ayuub samictu rasuula allahi rasuulkii maqlay sal allahu calayh wasalam yaquul asagoo odhanaya man faraqa qofkii kala geeya bayna waalidati binatin hooyo iyo waladihaa waladkeeda faraqa allaahu ilaahay baa kala geeya baynahu iyo wa bayna axibatihi asaga iyo dadkii uu jeclaa dadkii axabadiisa ay jacaylku ka dhaxeeyey yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waalid iyo waalidkii yaan la kala gaynin rawaahu axmed wasaxahu tirmidi baa xadiidka saxiix yeelay iyo walxaakim walaakiin fii isnaadihi maqaal sanadkiisa maqaal baa ku jira walahu laakiin shaahid buu leeyahay xadiidka oo kor u qaadaya ilaa daraja saxiix baa markaa la gaadhsiiya xadiidka wuxuu leeyahay rasuulka sala allahu calayh wasalam ayaan maqlay asagoo dhahaya geeya waalidad iyo waladkeeda qofkii kala geeya inta badan saancali soo tilmaanay sararay baa jiri jiray dumar lasoo dumar waxaa jiri jiray oo dagaalka inta lagu soo qabto ragga la siin jiray raggu mar allaala markay gacantoodu ay milkisane waxaa dhici kartay sida xaasaskoodu inay u jimaacaan ila ilaahi baa u baneeyey waxbay u dhali karaan markay wax u dhalaan hadday dhacdo in la kala iibiyo in mataqaanaa la iibiyo waxay noqonaysaa in laysla wada iibiyo dhammaan ama in markaa la wada daayo canugeedan in meel laga iibiyo ayadiina meel kale laga iibiyo taasuu markaa xadiidku diidayaa yaan la kala geynin waalidad iyo waladkeeda qofkii kala geeyana faraqa allahu baynahu wa bayna axibatihi asagii axibadiisuu ilaahay kala geeyaa kalana dhaqaajiya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha axmed ba xadiidka wariyay tirmidi uu saxiix yeelaya xaakimba sanadkiisa maqaal baa ku jiraa la yidhi laakiin shaahid saxiix saxiixa ayuu markaa leeyahay wa cali bni abi aalibin radia allahu canhu wuxuu yidhi amaranii rasuulu ullahi rasuulkii allah amray sala allahu calayh wasalam an abiica inaan iibiyo ghulaamayni laba wiil ama laba adoonoo akhawayni walaalaha laba walaala ayay markaa ahaayeen fa bictuhumaa waan iibiyey fafaraqtu waan kala qaaday baynahumaa dhexdooda oo baynkoodaan kala geeyo midba meel gooni ah ayuu markaa ku kala iibiyey fadakartu waan u sheegay daalika arrintaa lilnebiy nebiga sala allahu calayhi wasalam faqaala rasuulku wuxuu ii yidhi adrighumaa haleen ka daba tag hadda ka daba tag oo haleel buu yidhi oo eh, eh, ka oo fartajachumaa ka soo celi labadoodaba walaa tabichumaa hana iibini ilaa jamiican ayagoo wada jira ma ahani ila laba walaalaa waaye waa hulaamayn waa laba wiiloo yar ah waa adoomo saa darteed baa ayagoo wada jirana iibi oo saa markaa samee ama inaad midna meel ku tuurto midna kale meel kale ku sii tuurto ha yeelin rawaahu axmed warijaaluhu rijaasha xadiidku waa fiqaad oo waa lagu kalsoon yahay waqad saxaxa wuxuu saix yeelay ibn khusaymi eh, iyo wabnu jaaruud wabnu xibbaan iyo walxaakim iyo wاطabaraaniyo iyo wabnu khataan labadaba ee eh, intaasoo dhanba way saxiix yeeleen idan intaasoo dhan xadiisku hadday saxiix yeeleen xadiidku xadiis saxiixuu markaa noqonaya cali bni abi aalib baa ka hadlaaya cali ilaahi aka raadi noqdee wuxuu yidhi amaranii rasuuluullaahi rasuulkii ilaahi yaa i amray sala allahu calayhi wasalam an abiica inaan gadoon iibiyo ghulaamayni laba wiil oo akhawayni walaala ah walaalay ahaayeen inaan gado ayuu mataqaana i amray rasuulka sal اllahu calayh wasalam khulaamiin haddii layidhahdo waa laba addoomaa fabictuhumaa waan iibiyey fafaraqtu waana kala farqiyo waan kala geeyey baynahumaa dhexdooda markaan saa u kala gadoon midba meel ku tuuray yaan fadakartu u xusay oona sheegay daalika arrintaa lilnabiyi sal allah calayhi wasalam faqaala rasuulkuna wuxuu ii yidhi adarighumaa ka daba tagoo haleed oo fartajichumaa soo celi walaa tabichumaa hana gedin ilaa jamiican ayagoo wada jira maahane jamiic iyo wadajir markaa u gad rawaahu axmed warijaaluhu iqa waqad saxaxa ibnu khusaymi ibnu jaaruud wabnu xibbaan waalxaakim wاطabaraaniyu iyo ibnu qaطaan intaba wacan anas ibni malik radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi halla sicru sicirkii baa bararay sicir bar ayaa dhacay bilmadiinati magaalada madiino calaa cahdi rasuuli illaahi rasuulka zamankiisa sal اllahu calayh wasalam faqaala annaasu dadkii waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayo halla waxaa ziyaaday oo kor u kacay asicru sicirkii sicir bar ayaa dhacay fasacir lanaa noo xadid bay sicirka sicirka xadid ku sameeyo hilibka waa la gadaa muufada waa in intaa la gadaa saliidda waa in la gadaa haddii kale sicir barra jiro wixii korbay bay u sii socdaan marka sicir xadidaan ah markaa noo samay faqaala rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam ina allaha ilaahi huwa asagaa almusacir midka musacir ah ilaahay asagaa sicirka gooya alqaabidu waa alla laaba albaasidu ee fidiya alrasaaq waa alla arsuqo wax arsuqaa ilaah waa alla risqi siin badan wa inii anigu la arjuu waxaan rajaynayaa an alqa allaha tacaala ilaaha sare inaan la kulmo walaysa axadun minkum ayadoosan jirin axad adinka idinka mid ahoo yaطalubunii iga dalbanaya iga dalbanaya bimadlamatin madlamo oo fii damin dhiig ah walaa maalin iyo maal labadaba macnaa anigoo qof wax inuu ii haysto ilaahay inaan la kulmo ma rabi buu dhahay nebiga sal allah calayh wasalam marka ilaahay asagaa musaaxir ahoo sicir ka xadida roob iyo barwaaqo hadday meel kasta noqdaan oo dhulku wax soo bixiyo oo xoolihii coos ay daaqaan oo dadkii waxay cunaan helaan wuxuu asagaa iska bararaayaa cir haddii uu yimaado oo roob badan yimaado caanuhu waa baaraa hilibku waa baaraa moosku waa baaraa wixii oo dhanba rakhiis bay markaa noqdaan ilaahay asaa qadara subxaana wa tacaala marka ilaahay ayaa sicirka jideeye xadidaa ilaahay waa alla qaabid ee laaba qofkii doono waa alla baasid ahee fidiya subxaana wa tacaala waa razaaq aniga sicir ma buu dhahay nebiga wa innii la arju waayo waxaan rajaynayaa an alqa allaha tacaala ilaaha sarreeya inaan la kulmo subxaana wa tacaala ayaan rajaynayaa ha sarreeya walaysa axadun asoosan axadnan igu sugnayn oo ninkum adinkaydin ka mida uusan jirin kaasoo yadalubunii iga dalbanaya bimadlimatin dulmi oo fii dembin walaa maalin ka warrama hadduu intuu sixir xadido qofkii uu ku khasaaro qofkii dhibaato ay ku dhacdo waa dulmi maalkiisa la geysiiyey qofka asagaa ilaahay subxaana wa tacaala u sicir xadidaya rawaahu lhamsa xadiidka wariyey ila anasaa'i wasax ibnu xibbaan xadiidku uu saxiix yeelay xadiidku waa xadiid saxiixo wuxuu tilmaamayaa sicir xadiditaankuma wanaagsane ma la samayn karaa ma samaya rasuulku bacda muusaa yidhi ee asaga uusan mamnuucin laakiin uu ka baqay inuu ilaahay la kulmo asagoo madlama ka wato dhiig ama maal ah qof bani aadam ah ta haddii uu diiday ma la xadidi karaa qolow waaba diideenba sicir la cadidi karaayo ma jiro qof kasta wax buu soo iibinayaa wax yaroo faa'iidoona saaranayaa xaaladaasaa loogu talagalay ama hadday dadku iscunayaan oo dhibaato fara badan ay jirto qolaa ogolaatay laakiin bishardi waa in dulmi jirin qofkaa wax iibsanayana inuusan wax dulminin kaa wax laga iibsanayana inaan la dulminin xaalka hadduu sidaa noqdo dhibaato ma leh marka qofkiinuu is-ilaalin karo madaxa ah qofka asagu suuqa mataqaanaa waxa ka ah ama qofka u taliya kooxda meesha degan mar walba inuu aad isu ilaaliyo ummadana loo daneeyo say wax u helaan raqiis ah dadka waxgadayna loo daneeyo say faa'iida u helaan saa darteed asagiina wax dulmi ah qofna inuusan ka gelin ilaahina uu la kulmo asagoo waxba markaa dulminin wacannaacam بن cabdاللah radي الlah canه can rasuuli الlahi salى الlah عalيه wasalam qaal wuxuu dhaha nebigu laa yaxtakiru ma xakiro ilaa khaaiun khaai iyo dembiile maahane ma xabiso ilaa qof qaaia ah maahane ixtikaarka waxaa loola jeedaa waxbaa suuqa la keenay ama dadkii hadda soo socday cuntada soo wada laga hortago yaa waxay wadeen oo dhan intuu qof ka jimlaysto yuu baqaarku shubaya wuxuu la sugayaa ilaa waxaa laga waayo oo suuqa uu ka baxo kadib buu bannaanka soo dhigayaa qiimo allaala qiimuhu doono yuu dadka markaa uga gadayaa waayo dadkii waa u baahan yihiin asi keligii xaaladiisaa ahaya qofka xaaladiisu ay saa tahay waa dembiile ayuu dhahay nebiga sal allahu calayh wasalam laa yaxtakir ixtikaar ma sameeyo oo wax ma xabiso oo meel kuma kaydiyo ilaa khaai'un khaai mooyaane dembiile gef badan rawa muslim baa cadiidka wariyey dadaa xaaladaba ka faa'iidaysto ummadda masaakiinta aan u turin maskiin ha dhintuu leeyaha weligii ama ciidda ha cuno saa looma baahna waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta inay isku naxariistaan dadka waxa loogu naxariis waa ducafada intay u naxariisanayaan qof kasta qofka kale intuu ka liibto ee uu ka hoosay haddaad u naxariisato allah kuu naxariisanaya maxaana loogugu naxariisan la'yahay waxaana loogugu naxariisan la'yahay masaakiintii baan loo naxariisanaynin weyl iyo halaag maxaa lagu helay waxaa lagu helay walaa yaxudu cala acaami miskiin miskiin maba la ogaaninba halaag kale maxaa lagu galay walaa taxaaduuna calaa acaami miskiin waxaasoo dhan waxay tilmaamayaan oo guubaabin la'aan dadka masaakiinta in wax la taro ay guubaabin waayeen marka ixtikaarka aad ha isaga ilaaliyo wa can abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi sal allahu calayh wasalama qaala wuxuu dhahay nebiga laa tasuruu hagaaxinina alibila geela iyo walghanama arigaba faman ibtaacaha qofkii iibsadaa bacdu markaa kadib oo la gaaxiyey fainahu bikhayri nadarayn laba aragti midood buu leeyahay bacda an yaxlubaha markii uu liso ama uu maalo kadib in shaaa amsakaha hadduu doonu iska haysanayaa wain shaa haduu doonana raddaha wuu celin wa saacan buu la celinayaa suus oo min tamrin timir ah muttafaqun calayh saac timira ayuu markaa la celinayaa walimuslim waxaa u sugnaa fa huwa bilkhiyaari alaaat ayaam saddex maalmood buu khiyaar leeyahay saddex maalmood kadib inuu celiyo ama markaa iska haysto saasay markaa noqonaysaa waayo saddexda maalmood waa xaaladda xaqiiqda xoolaha ama neefkaa caanihiisa lagu ogaan karo wa fii riwaayatin warin kale oo laho muslim u sugnayd waxay ahayd oo callaqaha albuqaari uu callaqiyey oo radda wuu celinayaa macaha neefka micigiisa saac buu la celinayaa oo min acaamin acaam ah laa samraa samrada maya burka maya macnaha samrada aan markaa ku jirin masakada qaala buaariyu buaari wuxuu yidhi watamru akar timirtaa badan midda acaamka tilmaantay waxaa ka badan midda tamrada markaa tilmaantay celitaankeeda xadiidku wuxuu tilmaamayaa in laysqiyaano dadka muslimiintana isdhagraan khaasatan beeca laysku qiyaamay inuu mamnuuc yahay maanta waxaan ahayn wax orjinaala ah lagaaga dhigayaa inta gacanta lagu sameeyaa meesha looga dhigayaa inuu yahay wax mataqaanaa dibadda ka yimid asaana tolay khayaadka iyo dawaarlaha waxyaabaha badan ee suuqa ka socda maanta waa la tacajubaysaa qiyaanada iyo qishka iyo waxyaabaha dhibka badan ay ummaddu markaa wadaan inta hala taajira waay mana la taajirooye cidaab iyo ciqaab ilaahay leh loo sii socdaa abu hurayra wuxuu leeyahay rasuulka sal alla calay wasalam waxaan ka wariyay xaggiisa inuu dhahay nebiga yaan la gaaxinin wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calay wasalam laa tasuru ha gaaxinina alibila geela iyo walghanama gaaxinta waxaa loola jeeda yeeshaa neefku wuu caano yareeyey markaasaa cunugii mtaqaana canugteedii yaa laga qabanayaa caanii baa soo ururaya kii labaad baa ku imaanaya cadhadeedii waa buuxsamayso way boraraysaa caano daraaddeed sababtu waxay tahay camagii nidigtii wixii nuugi lahaa looma sii daynin markii cadhadu bararto caanuhu ay daadaadanayaan iyo qofku suuqu geynayaa markaasaa dadku waxay u malaynayaan caana badnaan inay la socon la'dahay neeftii sidaa darteed baa lagu kala cararaya qofkuu iibsanayaa waa la gaaxiye neefka noocaasoo kale ah saa ha yeelina oo ha isqiyaanina faman ibtaacaha laakiin qofkii iibs iibsadaa bacda markaa kadib waa markii la gaaxiyey fa innahu asagu bikhayri nadarayn laba aragtimidood buu leeyahay laba nadarayn iyo laba fikradood iyo laba aragti midii ah u khayr badan ayuu dooranaya waa goormee bacda an yaxlubaha waa markuu liso ama uu maala kadib ila si kale ma lagu ogaan karo maanta uu lisayaa maalintii kale saasoo kale maalintii saddexaad ilaa saddex maalmood inay saa ahaato ayaa suuragal ah ama maalinta kale afraad hadduu yidhaahdo maal dhibic caanaa inaysan ka soo bixinba ama hal koobkoo koobka shaaha ah in markaa laga helo ila waa neef la soo gaaxiyey xaaladeeda saamaayo markuu lisa kadib inshaa amsaka ah hadduu doono iska haysanayaa bacdamaa xaaladdu ay dhacday beec inuu soo iibsaday inuu iska sabro iska haysto wa in shaaa hadduu doonana raddaha waa uu celinayaa neefkii wa saacan oo min tamrinna wuu la celinayaa saac timira muttafaqun calayh walimuslim fahwa bilkhiyaari alaaata ayaam saddex maalmood buu khiyaar leeyahay wa fii riwaaya lahu riwaayad kaloo muslim ah bukhaarina mucallaqaan uu ku soo saaray waa celinayaa saac min طacam buu la celinayaa timir keliya meehe طacamna wuu la celin karaa laa samraa rawaahu albukhaariyu wtamru aar laakiin qaala lbukhaari dheh wtamru aar macnaha riwaayadaha timirta ku soo aroor in la celinaayo taasaa markaa badan can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi man ishtaraa qofkii iibsadaa shaata ri ridaasoo macnaha qofkii ri iibsadaa ridaasoo muxafalatan la gaaxiyey la gaaxiye baad iibsatay waad ogaatay faraddaha wuu celinayaa falyarudda macahaa Eh, faraddahaa celiyo falyarudda macahaa hana la celiya lijirkeeda saacan saac rawaahu lbukhaariyu wazaada ismaaciiliin oo min tamri buu ku ziyaariyey saaca uu celinayo waa min tamr waatuu hadda tilmaamay bukhaari uu yidhi timirtaa badan riwaayadaha markaa ku soo arooray xadiikii hadda oo kaleon soo marnay waay wacan abi hurayra radi allah canh anna rasuul اllahi sal اllahu calayhi marra wuxuu soo maray calaa subratin goob oo طacaamin طacaam ah. subradu waa goobtii marka badarkii wixii laysku keeno oo ay kamisubro noqdaan ayuu nebigu soo maray faadqala wuxuu geliyey yaddahu gacantiisa fiiha subradii ayuu gacanta geliyey badarka ahaa fanaalad waxaa gaaray asaabicahu farihiisa asaabicuhu balalan qoyaan gacanta markuu hoos u geliya nebiga farihiisa qoyaan baa soo raacay fa qaala wuxuu yidhi maa haada yaa saa'ibu tacaam waxaan maxaa ninka cuntada gadaayo waxaan qoyaanka ah ee gacanteeda soo raacay ee badarka iga soo raacay muxuu yahay maa haada yaa saaxibu tacaam qaala wuxuu yidhi ninkii asaabat asamaa samadaa asiibtay yaa rasuul allah macnaa roobaa ku da'a woola jeedaa roobaa ku da'ayo roobkii ku da'ay ay markaa la qoyday asaabat asamaa yaa rasuul allah qaala rasuulku wuxuu yidhi afalaa jacaltahu fowqa acaam cuntada korkeeda maxaad u yeeli weysay xataa ama kay yaraahu nnaas say dadka u arkaan kii raba ha gato asoo bayaan ah maxaa u qishaysaa oo dadka wixii qoyna aad hoos u marsiisay inta qalalan xabuubkana aad kor u marsiisay qofku markuu soo maro wuxuu leeyahay waa badan fiicanba ii iibi koombadii qofku gelinayaa qoyaankiiba haddana soo soo qaadaya qofkuu dembiisha ugu shubaa kii yaraahu naas say dadka u arkaan man hasha falaysa minii qofkii qisha iga mid maan buu leh nebiga sal alla qofkii be dadka ku khiyaana qofkii bec dadka u qisha waxaan waxaas ahayn wax kale uga dhigaa wax isdabamariya wixii fiicnaa intuu kala baxo waxun hoos u geliyaa qofkii qish noocaasa la yimaada iyo wixii la mid ahba naga iga mid ma aha man ash falaysa minni waladaa qaarkood man ashana falaysa minii qofkii na qisha oo na qiyaana anagu markaa naga mid ma aha anaga naga mid ma ahan buu dhahay nebiga rawaahu muslim can cabdullaahi ibni burayd can abiihi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man xabasa qofkii xabisa oo meel ku xidha alcinaba canabka ayaama alqitaafi maalmaha goysmada maalinta lasoo goynaayo ee shafitaankeedii la gaaray buu meel ku xabisay meeshuu ku celiyey xataa yabiicahu ilaa uu ka gaduu ka iibiyo minman qof oo yatakhidu ka samaynaya khamran khamro faqad taqaxada wuxuu dhex jiiray ee uu dardaray u isgeliyey annaara naarta calaa basiiratin si ogaal ah naar buu si ogaala ah qofaa isku geliyey rawaahu tabaraani baa bilawsad ku wariyey biisnaadin xasanin sanad ahaan waa u daciif baa la yidhi laakiin macnaan xadiisku waa u saxiix waayo wuxuu qofka u kaalmeeyey gacanna uu ku siiyey qof macaasi samaynaya taana qur-aanku waa diiday qur-aanku waatuu tilmaamay uu yidhi ha isku kaalmaynina bilifmi walcudwaan tacaawanuu cala albiri wاltaqwa walaa tacaawanuu cala alifmi walcudwaan ifmi iyo cudwaan gacan ha isku siinina ninkan waad ogtahay warshad khamria inuu leeyahay waad la socotaa wuuna ku yimid wuxuu ku yidhi niyow ka samaysanaye meel ii dhig waad ku itifaaqdeen ballan baad ku gala gasheen beed baad u dhigtay canabkii dadkii muslimiintaee ku afuri lahaa kuwii cuni lahaa kii xanuunsanay carabkiisii uu isaga dhanaansan lahaa wuxuu dhan waad ka diiday khamra ninka samaynaad u xabistay xaaladda markay meesha marayso qofkii xabisa buu dhahay nebiga qaala rasuulu man xabasa alcinaba canabka qofkii meel ku xiroo xabisa ayaama alqitaafi maalinta goyntii maalka la soo gooyo xataa yabiicahu ilaa uu ka beeciyuu ka gado niman yattakhidhu qof ka samaysanaya khamran faqad taqaxama wuxuu taqaxumiyey ee uu isdhex jiiray ee uu mtaqaanaa galay naara calaa basiiratin si basiiro markaa ogaal ah si basiiro ah ayuu naar isugu xuriyey amaa qofkii kaa gataa adoon ogayn ilee qof kastoo wax kaa gata maxaa ku samaynamaa leedaha waa maya qofaa dukaan kugu soo galay kiila buraysay maxaa ku samaynaysaa kiila sidiidaysay maxaa ku samaynaysaa maya takaaliftana lama gelinin qofkii wax kaa gadanaya maxalkaa kugu yimaada waa ka gedaysaa adig ama wuxuu raba ha ku samaysto ama qamro ha ku samaysto ama ha ku sameeyo xaaladiisa ama ha cuno ilan shayga wax kastaa loogu talagalay kan waxaa laga hadlayaa qof uu og yahay ilaa uu ka gadayo qof ka samaynaya khamro ee markaa basiiro iyo marka uu haayo xaaladu saasay markaa noqonaysaa laakiin dadka lama tataabiceeye lama galgalo waan can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tihi qaala rasuulu llahi rasuulkii alla sal llahu alay wslam wuxuu yidhi alkharaaju kharaajka waa faa'iidada iyo nafcigu bidamaani damaantuu ahaaday macnaha qofka wax damaanaya iskale kharaajku waa faa'iido sida qofka hadhow wuxuu hadday hallaabaan uu u damaani lahaa yuu kharaajkeeda markaa u qaadanaya tagsi iyo gaari waxbaad iibsatay mar allaala markaad waxoogaa wadaad ku aragtay cilad aad iyaad markaa u weyn waad celisay kharaajkii faa'iidadii ka soo baxday dhowrkaa maalmood keen lagu dhihi maayo hadhow hadduu hallaabi lahaa talafini lahaa adaa damaani lahaa marka suu qofku wax u damaanayo kharaajkii faa'iidada iyo nafcigana asagu markaa uu leeyahay rawahu lhamsa wadacafahu lbukhaari baa xadiiska daciifiyey wa abu daawuudna sidoo kale wasaxahu tirmidi wuu saxiix yeelay wabnu khusaymana sidoo kale iyo wabnu jaaruudin wabnu xibbaan waalxaakim iyo wabnu khataab bacdamaa intaa ay mtaqaana saxiixiyeen bukhaari wuu daciifiyey albaani ninka lagu magacaabo asagu dhexdhexaad buu ka dhigayo daciiftinimadii bukhaarina xadiis waxbuu kor uga qaaday saxiixtinimadii ay saxiixiyeen tirmidi ibnu qusayma ibnu jaaruud hoos buu ga soo dhigayo wuxuu keenay darajo xasana xadiidka marka sidaa darteed xadiidku xasan waaye waa radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu calayh wasalam ayaa actaahu wuxuu u dhiibay ninkaa curwa ah diinaaran diinaar buu u dhiibay yashtarii biisu ugu soo iibiyo udxiyatu neef udxiyo ah aw shaatan amari neef ri ah ama xoolo udxiyo ah iigu soo gad buu diinaarka fashtara wuxuu ku soo iibiyey diinaarkii shaatayni laba riyood ilaahay amarkiis markuu suuqa tegey yuu halkii diinaar laba ribuu ku helay fa baaca ixdaahumaa midkood buu iibiyey haddana bidiinaar buu ku iibiyey muxuu wataa marka hal neef iyo hal diinaar yuu isku keenay faataahu bishaatin ribuu ula yimid rasuulka sal alla alيh iyo wa fadacaa lahu bilbaraka nebigu baragu ugu duceeyey sal alla alih wasalam fadacaa waa u duceeye lahu ninkiibuu u duceeyey bilbaraka fii bicina u dhex yeelo fakaana wuxuu ahaa curwa low ishtaraa turaaban caraan geda hadduu dhaho marbixa fiiha ku rixi jiray carra meesha hadduu ka soo qaado uu dhaho suuqaan geyna faa'iidou ka heli jiray waa barakada nebiga sal alla alih wasalam waa rasuulka sal alla alih wasalam saa darteed noocaa ahaa oo saasuu markaa noqday marka xadiidka saasuu markaa ahaa la rabixa fiihi rawahu اlhamsa ila النasaa'iy wqad akhrajahu اlbukhaariy uu soo saaray dim alxadiid buu soo saaray laakiin walam yasuq lafdu lafdigiisa ma uusan soo kaxaynin wa awrada tirmidi wuxuu soo arooriyey lahu shaahidan xadiid shaahid ah oo min xadiidi xakiim ibni xisaam ah oo noocan oo kale ah ayuu markaa keenay xadiidku wuxuu tilmaamaya haddii wax laguu diro maalan nebigu ninkan diinaar buu dhiibay markaasuu ri udxiya igu soo gartay rid udxiyada intuu soo intuu laba rid ku helay yuu halna gaday oo diinaarkii iyo ridii asagoo ah yuuna rasuulka markaa u keenay wixii ribix noocaasoo kale ah wixii qofka faa'iida saasoo kale ugu jira diintuna aynan diidaynin xaaraan iyo waxyaabo kalena aysan ahayn inuu qofku saasoo kale ugu tasarrufo dhib inuusan markaa ku jirin ilaa ninkii hal diinaar kuu dhiibay ee haldii ii keenku yidhi oo diinaarkiisii iyo ridii aad u keentay qiyaano iyo qixna aysan markaa jirin ku canaanan maayo waa farxayaa maahane inuu kuu duceeymeysi kale markaa ma laha nebigu waa u duceeyey sal alla alih wasalam beexiisa kuma rabxi kuma khasaari jirin wa can abi saciidin alqudriy radi allahu canhu ana nabiya sala allahu calay wasalam nahaa wuxuu diday can shiraa'i iibin maa fii butuuni alancaam xoolaha nancooleyda calooladu waxa ku jira xataa tadaca ilaa la dhigo ilaa ay dhasho ribi ama ama hashi ay dhasho lama iibin karo sidaas darteed horena waan u soo marnayo waa beec khiyaano ah waa tii la yidhi qofkii waxay gelgadan jireen urjiifta urjiifteeda taasaa markaa la geli jiray yaynan dhicin wa bayci maa fii daruuri ah waxa candhooyinkooda ku jiranayaan la iibini waa caanihii baa ka mid ah weli ma soo bixin keen buu ku leeyahay intaasoo lacag ah caanaha la lisi doona lagu siinaya kaasaa lagaa geday ayadana waa beer khiyaanaa maxaa lisi doontaa dhiig maa kasoo bixi doona masabiyo yaa garanaya waa maya wa can shiraa'i alcabdi addoonka iibintiisa wahuwa aabiqun asagoo dhuuntay addoon baa kaa dhuuntay oo kaa makaday ma haysid meelna kuma ogin waxaad leedahay doonkaan kaa iibina lacagkeen yaa iisoo qabanaya adiga yaase ii keena xaggeesa joogaa lama yaqaano taana markaa yaan la iibinin buu dhahay oo beeciisa wuu diiday nebiga sal alla aleh wasalam wa can shiraa'i almaqaaniimi haniimooyinka shiraheedana wuu diiday iibinteeda xataa tuqsama ilaa la qaybiyo qofka markii qayb uu ku leeyahay haniimada waa la qaybiyaa humuska marka laga bixiyaa jeyshka loo qaybiyaa markaasaad leedahay beri haniimada la qaybin doonaa waxbaa iga soo gaari doonaa boqol dolarkeen wixii beri i yimaada aan ku siinayaa waxaa lagu soo siin doonayaa ma ka badan yihiin ma yihiin taana marka waa mamnuuc wa can shiraa'i sadaqaati sadaqaadka ee beecay shirahooda xataa tuqbada ilaa la qiboodo ilaa qof gacanta uu ku dhigo zakaa laysu keenay waa la qaybiyaa ninba wuxuu kamid mid dadka sakooyinka la siiyo <clears throat> markaasuu ku leeyahay sadaqaadkii sakooyinka laysiin doono ayaan kaa iibinayaa ka iibinaya iyo ka iibsanaya labada waa mamnuuc iyo waa can darbati alqaamisi darbat alqaamis waxaa loola jeedaa waa midka maquura ama tiimbada camalkuu markaa qabto darbat alraa'isi waa qofka badda gelaya tiimbanaya tiimbashadiisa baddaan gelaya buu leeyahay waxbaa soo bixina luulkii iyo dahabkii waxaan soo bixiyo iyo dhaymankii iyo iyo cambarka ayaan kaa gelayaa hadda iga sii gad lacagtii markaa kaa sii qaadanaya bad maa ku qaadi doonta dibax maa ku cuni doona iyo xaas lama oga nabad maa kusoo bixi doontaa maya marka intaasoo dhan waa biciyo oo markaa wada qiyaanaa rawahu ibnu maaja baa xadiidka wariba bazaar wadaar qudni laakin biisnaadin daciif sanad daciif ayuu markaa ku wariyey qaarkood waanu soo marnay waa saxiixa wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu alla wuxuu yidhi laa tashtaruu ha iibsanina asamaka samaga waa kalluun oo fi lmaa'i biyaha ku jira fainahu ar waa beec qarar ah waa beec khiyaano ah waa beec kada ah waa baxaad baddaan aada soo qabanaya waa kaasii gadayaa xaalad noocaaso kalea markaa la diidayaa taasaa markaa la diidayaa oo taana waa beeqar aho qiyaana ayaan la samayn wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal nahaa rasuulu ullahi rasuulka alla wuxuu diiday sala allahu calayh wasalam an tubaaca in la iibiyo hamaratun miro xataa intii tudcima ay quudiso ilaa macnaha ay cunsiiso laga gaara xilligii la cuni lahaa walaa yubaacu yaan la gelin buu dhahay nebiga in la iibiyuu diiday suufun waa dhogor oo calaa dahrin dahriga dushiisa saaran suufku waa dhogorta idaha idaha dhabinkiisa waxa saaran dhogor markaasuu leeyahay waa soo qaban doonaa wuu ka soo qaadayaa kabacdi intayna taa la gaaray iyo hadda kaagadayaa ayaduna waa mamnuuc walaa labanun iyo caano oo fidara candada xoolaha markaa ku jira rawaahu abaraani ayaa fi lawsat ku wariyey wadaaru qudni u wa akhrajahu waxaa soo saaray abu daawuud filmarasiid buu ku soo saaray oo licikrima u sugan wahuwa raajix saasaana raajixa ah. inuu xadiidku mursal markaa yahay oo ninkaa cikrimo ah uu asagu markaa wariyo ibnu cabbaas uu meesha markaa ka baxay uusan markaa ku jirin taasaa raajixa ah. hadduu xadiisku saasoo kale noqdana min aqsaami daciif buu markaa ka mid yahay waahrajahu aydan mawquufan cala ibni cabbaas asagoo ah oo mawquuf ibnu cabbaas ku ahoo nebiga loo rafacinna wuu jiray biisnaadin qawiyin asagoo sanad xoog le oo mawquufnimada ah warajaxahu lbayhaqiyun bayhaqina xadiidku wuxuu rajaxay xaaladda inuu ibnu cabbaas mawquuf ku yahay sanad xoog le ah laakiin xadiisku waa daciif asagana wa can abi hurayra radi allahu canhu ana nabiya sal allahu alay wasalam naha wuxuu diiday can bayci almadaamiin iyo walmalaaqiix labadaa beecooda madaamiin horan u soo marnayo waa biyaha neefka awrka abaahintiisa hadduu mtaqaanaa yahay awr amase neef kasta waxa dhabarkiisa ku jira waa biyahee kaasaa markaa loola jeedaa malaaqiixna waxaa la yidhaahdaa waa canuga ee caloosha ku jira marka labadaaba in la iibiyo rasuulku beecooda wuu diiday sala allahu calayhi wasalam rawaahu اlbazaar ayaa fii isnaadin dacf ku jiro asagana markaa ku soo saaray ama markaa ku wariyey intaasoo dhan waxaana loogugu tilmaamayaa oo na loogugu sheegayaa waxay tahay dadaal inay ummaddu dadaalaan beeca wixii khiyaanaa wixii kale ay kala ogaadaan ay dadka muslimiintu ay noqdaan ummad waxay gadayaan iyo waxay gadanayaan calaa basiira u haystaa xalaasha aad ugu dadaala xaaraanta ka fogaada diinta alla u marxabaada u dhaga nugul amarka ilaahay wax badan oo badan oo ku soo geli lahaa qofku inuu ka doorto wax yar oo nadiif ah oo xalaal ah taasaa marka la tilmaamayaa maalmo dhow haddii rabbi idna subxaana wa tacaala ka gadaalna waxaa nagu soo fool marti kariim ahoo cajiib badan waxay noo imaan doontaa marti aan sugaynay waxaa nagu soo socota marti qaali ah waxaan sugayna bil aan jecelnahay ayadana jecel waxaan sugayna bil shooq iyo hilow aan u qabnay bil sanadkiiba marna soo booqataa na soo imaan doontaa oo dhowaan markaana soo gaari doontaa waxaa aad yaad loogu baahan yahay bishaana in si fiican marka loo soo dhoweeyo la istiqbaaliyo mudnaanteeda la siiyo waxa waaye bil bilaha kale ka duwan waa bil bilaha kale aan la mid ahayn waa bil cibaadooyin qaas ah ayadu u qaas ah leh taasaa marka nagu soo imaan doontaa mar dhowna nasoo booqan doontaa haddii rabbi sano wanaag nagu gaarsiiyana bisha inaan aad uga faa'iidaysano waa shay muhiim oo markaa loo baahan yahay waayo ilaahay subxaana wa tacaala waa nagu waajib yeelay dembi dhaafna inaan ka helnana waa noo ballanqaaday qoorteena in naarna loogaga xoreeyo waana loo ballanqaaday qofkii soomoo iimaan iyo ixtisaab u soomana dembigaa laga tirtiraa sida rasuulku caddeeyey sal alla calayh wasalam marka bisha yaan la moogaanin sidii sanadka hore la ahaa oo kale yaan la noqonin yaan laga yaan laga cibaado yaraanin in laga cibaado bata maahane yaan laga qur'aan akhris yaraanin intii hore laga bata tan maahane xaaladaasaa ma lagu guubaabinayaa waayo waa bil mar allaala markay timaado albaabaha jannadoo dhanna loo balaqo kuwa naartoo dhanna laka xidho shayaadiintana dhammaan laka tiinadeeyo oo la silsiladeeyo saasay markaa yihiin marka waa bisheenii waa bishii muslimiinta waa bishii guusha waa bishii nasriga waa bishii dhaafka waa bishii sadaqada waa bishii khayrkii wanaagga ilahay noogu talagalay mawsim cajiib badan waa ilah waxaan ka rajaynaynaa subxaana wa tacaala inuu saami khayrna nagu gaarsiiyo kuwa ka faa'iidaystana markaan naga dhigo saa darteed iyo munaasabadaa darteed ayaa kitaabka caalam meeshaan ku hakinaynaa haddii rabbi idna subxaana wa tacaala meeshaasuu inoo joogi doonaa baabka noogu xigaanu ka bilaabi doonnaa haddii rabbina gaarsiiya noo xusuusnaada waa inoo bacda ramadaan haddii rabbi hidmo habeenka la bilaabi doonana iclaanka laga soo sheegi doonaa iyo masjidka insha allahu tacaala intaa iyo soom wanaagsan iyo ku ciila caafimaad wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanah wa aclam